jannaa rabnaa jannaa rabnaa xuural caynaa joogte jannaa rabnaa jannaa rabnaa xuural caynaa joogte jaacilkii allah jaqdaa u galnay jaxiimaan diidnay jannaan doonaynaa jaacilkii allah jaqdaa u galnay jaxiimaan diidnay jannaan doonaynaa जन्ना रब्ना जन्ना रब्ना हौरलाइन जोगते जन्ना रब्ना जन्ना रब्ना हौरलाइन जोगते जायकी अल्लाह जगदा उगल्नै jahimaan diidnay jannaan doonaynaa jacaylkii allah jeqdaa u galnay jahimaan diidnay jannaan doonaynaa jahliyaa xuuralcayntii jannaada jamaalkay qabto dunyaa u diiday caqiira jeclaaday u jeheysto jaliilow jaar iga dhigayna jaliya xuural cayntii jannada jamaalkii qabto dunyo u diiday caqiira jeclaaday u jeheysto jaliilow jaar iga jaliilow jaar iga dhigcayna jannaa rabnaa jannaa rabnaa xuural cayna joogte jannaa rabnaa jannaa rabnaa xuural cayna joogte jacaylkii allah jaqdaa u galnay jaxiimaan diidnay jannaan doonayna jacaylkii allah jaqdaa u galnay jaaxi madiine janna doonaynaa jahshaashkeeda haddii adduunya la keeno carabteeda jubdhaydoo idilkeed jaliilow jariya dhigaynaa darteeda loo jarjaraa jirkay jahshaashkeeda haddii adduunya la keeno carabteeda jubdhahayso idilkeed jaliilow jariga dhigaynaa darteeda loo jarjaaraa jirkayga darteeda loo jarjaaraa jirkayga jannaa rabnaa jannaa rabnaa xuural ayna joogte jannaa rabnaa jannaa rabnaa xuural ayna joogte jacaylkii allah jaqdaa u galnay jaxiimaan diidnay jannaan doonayna jacaylkii allah jaqdaa u galnay jaxiimaan diidnay jannaan doonayna